bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiyu raximah اllah baabu istixbaabi اlijtimaaci clى اlqiraءة kitaabu lfadaa'il ayaan soo haynay waxyaabaha fadaa-isha ah ee ee fadliga uu ku jiro ayaan kasoo hadlaynay waxa uu leeyahay baabu gaar ahaan fadaa-isha qur-aanka ayaan ku dhex jirnay oon soo haynay baabu istixbaabi lijtimaaci kulan la kulmo sunanimadeeda caddaynteeda buu u baab yahay cala alqiraa'ati qiraa-ada loo kulmo qiraa-ada qur-aanku inay dadka intay u kulmaan ay wada dhegeystaan oo qur-aanka akhriyaan midna uu akhriyo kuwa kalena ay dhegeystaan arrintaa in la jeclaystay caddaynteeda ayuu u baab yahay baabkan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi wama jtamaca qowmun qolo ma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan min buyuuti illaahi ilaahay guryihiisa ka mid ah yatluuna qowmkaas oo yatluuna akhrinayaan kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa ay akhrinayaan wayatadaarasuuna ay daraaseynayaan hu kitaabka fiimaa beynahum iyaga dhexdooda ay daraaseynayaan ilaa haddii ay jiraan oy ku kulmaanba nasalat calayhim waxaa kusoo degaysa korkooda asakiinatu xasi ilaa nasalad waxaa degaysa calayhim iyaga korkooda asakiinatu xasilooni waqashiyathum waxaa dabooleysa alraxmatu naxariis ayaa dabooleyso waxafathum waxaa hareereynaysa almalaa-ikatu malaa-igtii baa hareereynayso wadakarahum allaahu ilaahayna wou xusaa oo iyaga ayuu sheeg sheegaa fii man cindahu malaaigt malaa-igta agtiisa ah agtooda rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka baabka tarjamada uu noogu qoray iyo xadiidka waa isleeyihiin wuxuuna kugu dhiiri gelinayaa xadiidka in yacni dadku ay u kulmaan qiraa'ada qur-aanka oo yacni sida ay ku imaan kartana waxay tahay waa mudaarasada jibriil iyo nebiga ayaa isku sameyn jiray sala allahu calayh waali wasalam xilliga ramadaanka oo xadiidkii ibnu cabaas waxa uu ahaa rasul kaana llahi sala allahu calayh waali wasalam jawaadan nebigu wuxuu ahaa mid aada u deeq badan wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil fayudaarisu macahu lqur-aan markuu ugu deeqda badnaana waxay ahayd marka uu jibriil la kulmaayo ramadaanka ee qur-aanka ay isla daraaseynayan habkay u daraaseynayaanna waxay tahay in jibriilna akhriyo nebiga uu dhegeysto nebiga uu akhriyo jibriilna uu dhegeysto ee qur aanka in hal mar laysla akhriyo qofkii wax tyacni qofka uga tadabur iyo yacni iyo iyo fiirfiirin iyo ma uga siyaadeyso qofka dhammaanteen haddaan bisawtin waaxid qur-aanka ku aqrino oo nin kastaa meeshiisa uu bismi illaahi araxmaan raxiim ka yiraahdo midna waxaa weeyaan wax uu maqlaayo ma laha wax fiicanoo la maqlaayo ama wax qofka uu ku khushuucayo ma jirto qiraa'adii asxaabtuna waxay ahaan jirtay qiraa'o midkood ayaa akrin jiray kuwa kalena way dhegeysan jireen midkood ayaa akrin jiray qiraa'ada kuwa kalena way dhegeysan jireen nebiga iyo jibriil qiraa'adooduna saas oo kale iyadoo mid baa akrinaya kan kalena waa dhegeysanaya sida marka sunnada ay tahay fadliga badan waa sidaas amaa hal mar cod waaxida hal cod oo mar kor u wada qaadmaayo iyada waa laga fiican yahay qaabkaas nacam sunnadan sunnadiina kuma imaanin marka sidaa in loo ogaado waa taasa majaalista dikrigana ilaahay baa jecelo waa noo keeni doonaa kitaab dhan buu u gooni yeelo kitaabu ladkaar oo riyaadka ka mid ah sheekha laftirkiisana kitaabuu ka alifay oo kitaabu ladkaar la yiraahdo ayib marka waxa uu yidhi laakiin tan hadda qiraa'ada qur-aankay ku saabsan tahay wama ijtamaca ma kulmaan qowmun qolo fii beytin kuma kulmaan guri guriga oo min buyuutillahi ilaahay guryihiisa ka mid ah qoomkaas oo yatluuna akhrinayaan kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa qoomkaas oo yatadaarasuunahu isku dhigaayo isku daraaseynayo beynahum iyaga dhexdooda kitaabkii bay daraaseynayaan dhexdooda midna waa akhrinayaa midna waa dhegeysanayaan macnuhu marka waa sidaas ilaa nazalad waxaa degeysa caleyhim iyo hadday jiraanba ilaa nasalad waxaa degeysa caleyhim iyaga korkooda assakiinatu xasilooni xasilooni baa kusoo degayso de xasiloonidana waa la ammaanay sakiinada waa la ammaanay fudaydka iyo degdegana waa min acmaali shaytaan waqashiyathum waxaa dabooleyso alraxmatu naxariis ayaa dabooleyso naxariis ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dabooleyso ayb naxariistii ayaa markaa dabooleyso ayb waxafathum lmalaaikatu waxafathum lmalaa-ikatu malaa-igtii ayaa marka hareereyneyso oo yacnii malaa-igta hareeraha ayay ka gelayaan oo way hareereynayaan raalli ahaansha ay raalli ka tahay darteed waxa uu sameynayo markaa calaykum salaam wadakarahum ullahu ilaahay baa xusayo fii man cindahu agtiisa malaa-igta joogto ayuu rabbi ku sheeg sheegayaa oo fadkuruunii adkurkum oo kale weeyaan qofka haddii uu ilaahay xuso malaaigtii allana waa xusaya marka adoo addoona haddii ilaahay ku xuso oo magacaada malaa-igta uu ka ag sheego de waxaa ku jirta yacni waxaa weeyaan qiimo aada u weyn oo ilahay agtiisa aada ka yeelanayso asxaabtuna arrimahaas oo kale aaday agtooda qiimo uga lahaan jirtay oo markii ubay ibnu kacab nebiga uu ku yiri ubay ibnu kacab eh, ilaahay baa i amray inaan kugu akhriyo lam yakun suuratu lam yakun markaasuu yihi awasamaani illaahu oo ilaahay aniga ma isoo magacaabay ma ii kaa magacaabay haah buu yidhi markaasuu yacni eh, ubay ibnu kacab waa ilmeeyey ilaahayna ku shukriye subxaanahu watacaala ayb marka qofka inuu ilaahay sheego isagoo addoon ah yani oo qiimaha ilaahay oo ugu fadhiya ilahay agtiisa oo qiimaha ka istaago waa waxa qofka yacni de iimaan kale oo aada iyo aada u jeclaysanayo uguna dhargaayo nacam laakiin haddaad intaasoo adduunya tacabto intaasoo madaxtinimo haddaad gacan ku dhigto haddaadan ilaahay ku xirnayn waxba ilaahay agtiisa kama tiid nacam walidaalika qur-aan xadiidkii waxau ah yujaau yowma alqiyaamati birajuli alcadiimi asamiini laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa nin weyn oo cayilan oo weyn oo dadkuna ay weyneeyaan ilaahay agtiisana garab kaneeca aan la ekayn wax qiimaa uu leeyahay aan jirin dadka marka jismiga iyo dharka ay sitaan iyo sida ay u qurux badan yihiin ilaahay kuma kala fiiriye acmaashooda iyo niyadooda ayuu ilaahay ku eegaa rawaahu muslim marka in niyadiina la wanaajiyo qalbiga la hagaajiyo acmaashiina lagu dadaalo acmaal saalixa laga dhigo baabu fadli lwuduui weyseqaadka fadligiisa cadayntiisiibuu u baab yahay weyseqaadka fadliga uu leeyahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay idaa qumtum ila asalaati salaada haddaad u istaagaysaan oo inaad salaad u istaagtaan aada rabtaan wa antum muxdithuun idinkoo dabcan markaas weysadu ay idinka jaban tahay faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyadiina dhaqa haddaad salaad isu taagaysaan weysana aydnan qabin faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa nacam faqsiluu wujuuhakum ilaa qowlihi laga gaaro maa yuriidu llaahu ilaahay ma doonayo liyajcala inuu yeelo calaykum idinka dushiina min xarajin xaraj iyo dhib inuu idiin yeelo ilaahay ma doonayo weysada markuu alla idinku waajib yeelayo haddii weyse la waayo ciidda ku taymumsada ilaahay subxaana watacaala inuu diinka xaraj iyo culays idinkaga dhigo sidaa ma rabo walaakin yuriidu wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin nadiifiyo dunuubta idinka dahiro jirkiina inuu nadiifiyo waliyutima inuu dhammaystira nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina uu ku taam yeelo lacallakum tashkuruun likay tashkuruu si aa ilaahay ugu shukrisaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama nabigaan maqlay buu yidhi ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeerayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha guran iyaga oo bariir leh muxajaliina iyagoo xubna galaysan guran marka waxaa weeyaan alguru waa faraska wejiga cad weji cadaanta waa nacam marka ummadeyda qiyaamaha waa loo yeerayaa iyaga oo wejigooda uu cad yahay oo ifaayo muxajaliina xibno galaysan oo xubnahooda weyse ay ifaayaan sidii ay wax ku jiraan oo kale sababta waa maxay min aathaari alwuduu min aathaari alwuduui weyse qaadka raadkiisa darteed oo dadka yacni ummaddan nebiga ummaddiisa ummadda rasuulka sala allahu alayh waali wasalama weyse ku dadaasho sidaas baa maalinta qiyaamaha loo garanaya sidaas baana loogu yeerayaa marka faman istidaaca qofkii awoodayo minkum idinka idinka mida an yudiila inuu dheeraysto uratahu nuurkiisa iyo bariirtiisa qofkii doono inuu dheeraysto falyafcal ha yeelo sidaas muttafaqun caleyhi siduu ku dheeraysan karaa marka abu hureyra isaga sameyn jiray waxay tahay wejiga isaga de lamagaba badin karaba lama dheerayn karo wejiga intii loogu talagalo unbaa la dhaqayaa gacanta ilaa iyo xusullada ka kormari xusulka xoogaa ilaa iyo yani waxaad geysaa cududa iyo meesha yani muruqa gaarsii abuu hureyra ilaa iyo waxuu gaarsiin jiray halkaas garabka uu ku dhamaado ayuu gaarsiin jiray isaga <clears throat> xibnihii marka kulama aada kordhiso waa lagu ziyaadinaya adigana iftiinka sidoo kale lugaha iyaguna waa imaan karaan waxay ku imaan karaan lugihii ilaa iyo shanshada bartankeeda in lasoo gaarsiiyo qofku marka iftiin iyo nuur iyuu ka helaya marka falyafcal sidaa ha yeela qofkii sidaa yeeli karo mutafaqun calayhi wa canhu qaala samictu rasuula llahi samictu khaliilii sala allahu alayh waali wasalama samictu waxaan maqlay khaliilii wadaygeyga sala allahu alayh waali wasalam nabiga ujeedaa sida la ogsoon yahay nabiga waa diiday isaga inuu cid khaliil ka dhigto oo wuxuu yihi low kuntu mutakhidan axadan khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliila qof haddaan wadaay ka dhiganayo abuubakaran ka dhiga lahay buu yihi walaakin saaxibukum khaliil raxmaan laakiin ninka idinla hadlaayo saa isu jeedee saaxiibkiin allah raxmaanka ayuu khaliil la yahay khaliiluraxmaan weeyaan marka haddii nebigu oo wax khaliil haddaan samaysanayo abubakar baan ka dhigan lahaaba hadduu yiri de khaliil inuuna lahayn waayo marka ummadan uusa ku dhexlayno ilaahay in uu khaliil u ahaa ayb abu hurayrana halkan wuxuu leeyahay samictu khaliilii wadaygeyga waxaan ka maqlay buu leeyahay wadaygeygii waxaan ka maqlay buu leeyahay de waxaa lagu jamcinayaa marka waxay tahay hadda khaliilnimadaani abu hureyra ayaa wuxuu khaliil ka dhigtay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ee maaha inuu nebigu abu hurayra khaliil ka dhigtay midda nebigu diidayana waa in mid isaga ka imaaneyso qof kale uu ka dhiganayo ummadda ka mida amaa midda yacni asxaabtu iyagu ay dhahayaan nabiga waa wadaayigeenna khaliilkeenna taas iyada wax dhibaataa ma ma iska hor imaanayaan marka laba bay ka kala hadlayaanba <clears throat> dadka qaarkoodna khaliilka iyo xabiibkaynan kala fahamsanaynba wadaadada qaarkood waxay leeyihiin nebi ibraahimna khaliilullah buu ahaa nebi maxamedna xabiibullah nacam marka nebigeena fadli badan bay ku leeyihiin xabiib iyo khaliil khaliil baa fadli badan horta nacam sababtoo ah xabiib ilaahay wuxuu jecel yahay qofaan nebi ahayn xataa in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin haddaad dahaarada ku dadaasho towbada ku dadaasho ilaahay xabiibkiisaa noqonaysaa nacam waa ku jeclaanaya ilaahay subxaanah wa tacaala laakiin nebigeenna yacni ambiyada ilaahay o dhan alla waa jeclaayo xabiib waa ahaayeen alla waa jeclaayeen ambiyada ilaahay o dhan ilahay waa jeclaa ambiyadiisa o dhan mu'miniintana wuu jecel yahay laakiin nebigeenu khaliil buu isagana ahaa naam amaa khaliil ilaahay wuxuu ka dhigtay laba un nebi ibraahim iyo nabigeena sala allahu alayh waali wasalam labadoodana nabigeena sii fadli badan sala allahu alayh waali wasalam laakiin nebigii baa la fadilaa waxaa lagu fadilayaa xabiibnimo macnahan sax ahayn macnaha ayb xabiib iyo khaliil khaliil baa darajada sare waa khaliilka wacanhu qaala samictu khaliilii sala allahu alayh waali wasalam yaquul isagoo le baan maqlay tablugu lxilyatu yacni quruxda iyo biladuhu waxay u gaarayaan min almu'mini qofka mu'minka ah xaysu meel yabluqu lwuduu'u weyseqaadka uu gaaro meeshii weysadu ay gaartaa qurxintaada lagu qurxinaayo iyo yacnii lagu iftiimka lagu iftiiminayo waxay gaarayaan meesha weysadaad u gaarto rawaahu muslim ayb qofka muminka marka quruxdiisa aakhiro waxay gaaraysaa meeshay weysadiisu gaarto wacan cuhmaana bni cafaanin wacan cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man tawada-a qofkii weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo kharajat khadaayaahu gafa gafafyaalkiisu way baxayaan min jasadihi jirkiisay ka baxayaan xataa takhruja ilaa ay ka baxdo min taxti adfaarihi cidiyihiisa hoostooda qofka yani hadduu weysaysto weysada hagaajiyo dunuubtii way ka baxayaan cidiyihiisa hoostiisay ka baxayaan oo dembigii ilahay waa ka waa loo dembi dhaafaya qofkaas dunuubta laba waa kabaa-ir iyo sakaair ir waayo haddii aada maqasho camal saalixa ayaa dembi lagu dhaafaa waa dunuubta yaryar waa waxa lagu dhaafaya allaahuma xajka iyo marka laga reebo xajka oo kale iyo dunuub waaweyn baa lagu dhaafaa xajka asaga laakiin haddaad maqasho weysaqaad iyo salaad iyo ayaa dembi lagu dhaafaa sakaa'irta waay ah, amaa kabaa-irtu towbay u baahan tahay kabaa-irta oo laga fogaadaa laftirkeedaana saqaa-irta lagu dhaafaa in tajtanibuu kabaaira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi-aatikum waay weysaqaadka waxaa layihi man tawada-a fa axsana alwuduua baa layihi weysada hagaajiyo weysada see lagu hagaajiyaa waay marka waxaa lagu hagaajiyaa sida nabigu weyse qaadan jiray in loo weyse qaato sala allahu alayh ali wasalam in la barto oo yacni aanay noqonin gurigeenna waxaan arkay saa iyadoo looga weysaysto anaa iskaga weyseysanaya haddii lagu yaraa war meeshaan maxaa u dhaqaysaa maka jawaabi karti taasoo kale ma aha weysada inaad hagaajisa inaada hagaajinin ma ogidba markaas adiga nacam jaahil baa tahay weysada inaad hagaajisay in kale ma ogid waxaa ku ogaan kartaa weysadii nebiga inay ku taaka taakaysan tahay oo taqaano marka weysada nebiga taqaano yaad dhihi kartaa meeshan waa la dhaqayaa nebigaasaa u dhaqay xadiidkaas meeshan sidaan baa layela nebigii baa saan yahay haddaba qofku markuu weyseysanayo soo istijoodo bismillaah ayuu ku bilaabayaa bismi illaah buu dhahayaa <coughs> biyihiibuu marka gacmaha ku shubanayaa kafka calaacalaha saddex jeer buu dhaqayaa halkaa marka saddex jeer buu calaacashi dhaqayaa kadib biyihii ayuu wuxuu ku shubanayaa sacabkiisa midig waana ku luqluqanayaa sankana waa ku jiidayaa biyahaas isla halkaas sacab ayuu luqluqanayaa sankana waa ku jiidaya qeyb ka mid a qeybna waa ku luqluqanaya qeybna saabuu leeyahy sankuu ku jiidayaa gacantiisa bidixdoo isticmaalayaa markaasuu biyihii kusoo tuuraya markaa biyaha soo tuuraysa bidixdaa isticmaalaysaa nacam waa martaas mar labaad u celinaya mar saddexaad u celinaa xadiidka wasliga ayaa saxiix ah ama in la kala saaro luqluqashadana mid laga dhigo biyo kalena sandaarsiga laga dhigo maya xadiidkeedu dacfi baa ku jira isagana ayib markuu sidaa yeela kadib biyo ayuu soo qaadanayaa haddana markaasu weysadiina waa niyoonayaa dabcan niyo ayuu la imaanayaa weysadii inuu weyse qaad sameynayo amase inuu yacni weysadii wixii ka jebinaya xadad inuu iska rafcinayo inuu iska koryeelayo ayuu niyeysanayaa qalbiga gashanaya markaasuu biyihii ku shubayaa wejiga weysaduu niyey u baanta daada niyooni waxba kama jirto inama alacmaalu biniyaat qalbiga inaad geliso waa inaad weyseysanaysa <coughs> qofku kuma filna inuu yiraahdo aniga meesha lagu weysaysta maxaan u imid ba weyse leenba u imide naam ta waxaa dhici karta adoo soo socota in meel kale lagu leexiyey naam taas niyo lama dhaho naam niyada waxaa weeyaan in aad qalbiga geliso marka ugu horeysa wejiga aad dhaqayso qalbiga inaad gelisid in aad weyse qaad waajiba inaad sameyneysid ayib amase inaad yacni weysadii aad wixii weyse kaa jebinayay inaad iska kor qaadaysid markaan taasaa qalbiga gashanaysaa rafculxadath waxba afka inaad uga dhawaaqdo uma baahnid afka loogama dhawaaqo waxba niyad maxalkeedu waa qalbiga dabadeed marka waxaa weyaan biyihiiba aad wejiga ku dhaqaysaa wejiguna waa inay gaaraan biyahaaga meesha tintu kasoo dhalata caadi ahaan ilaa iyo garka hoostiisa dhegta ilaa iyo dhegta kale inaad gaarsiisa dhegta ilaa iyo dhegta kale intaasaa ah, xaddul wejhi waa intaas yacni halkaa dhegta balaqdeeda meeshaas dhegta salkeeda ah ilaa iyo ta kale tinta meeshay kasoo dhalata ilaa iyo hoos gerka intaasaa ah, weji la layraa inaad biyaha wada gaarsiisid waa meel hadday kaa qalalantahay waysadaada mana hagaajinin waxna kama jiraan weyse qaadkaada saddex jeer baa wejiga marka la dhaqaya sida kaamilka fadliga badan saas waa dabadeed gacantiima u dhaqayaa midigtoo ka bilaabayaa xusulka ka korow gaarsiinayaa biyaha oo xusulka asaga in la dhaqaa la rabaa laftirkiisa saddex jeer buu dhaqayaa tanna saddex jeer bidixdaa kadib marka biyo ayuu soo qaadanayaa gacantiisa ayuu saa ugu shubayaa biyihii markaa labadiisii gacmood oo waday socoto ayuu marka halkaa ku qabsanayaa madax meesha tintu ay ka bilaabato waa la raacaya marka qadaadkuu gaarsiinaya qadaadka haddana waa soo celinaya mar labaad meesha uu ka bilaabay keenaya nacam xadiidka cabdillah bni zayd saasuu tilmaamaya nacam oo waxa uu yihi yani markuu wamasaxa bira'sihi madaxiisa u masaxay fabada'a bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha tinta ka bilaabato ku bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka uu la aaday uma rajaca waa soo laabtay xataa raddahumaa ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa uu usoo celiyay meesha uu ka bilaabay markii hore idan marka qofku sidaan buu ayuu yeelayaa qadaadku horow ka bilaabaya qadaadkuu gaarsiinaya waa soo celinaya haddana nacam nebigu saasuu u weyse qaatay madaxa u dhaqay ee madaxa yacni wax yaro un sidaa layska yiraahda ma aha nacam sida sunnada akmalka ah yacni waxaa wey madax dhan lama saxo sida fiican saas adigana marka faaxsana lwuduua lagu yiri waa inaa weysada hagaajisid si aa ajarkan u hesho hay madaxi marka xaggaas markaa gaarsiisid soo celisid dhagaha biyo cusub looma soo qaado sida sunnada saxiixa ay kusoo aroortay isna biyihii madaxa aada ku masaxatay dhegtaada fartaas meeshaa marka la ataxiyaadayo farta la taago murugsatada la yiraahdo labadaas dhexgeli dhegahaaga suulkiina waa halkaasuu ku yaalla dhegta korkeeda saar sidaas dhe marka nacam labadan farood dhegta dhexgeli ku wareeji suulkiina korka mari dhegta korkeeda saas usoo mari kadibna lagu dhaqaysaa tan midig baa ku bilaabay anqawga ka kor waa in anqawga uu dhaqaa dhaqdaa tan bidixdana sidaasaad yeelaysaa weyse qaadka markaad dhamayso kadib ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamedan cabduhu wa rasuuluhu allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin sidaas baad dhahaysaa nacam dikrigaasaa weysada ku dhamaynaysaa weysadii markay sidaa kugu dhamaato markaa laba ragcaa la sunneeya inaad tukatid xataa haddaysa salaad iyo waqtigaas ayaana joogin maxaa yeeley bilaal ayuu nebigu wuxuu ku yidhi kabahaaga shanqartoodaan horteeda ka maqlaa jannada dhexdeeda ee ii sheega uu camalka kugu rajada badanood isleedahay ilaahay waa kugu siiyey markaasu wuxuu yidhi salaad aniga uma weys ma weyse qaato ilaa laba ragcaan tukadaa salaada kadi weyse qaadkaas kadib waa kaas marka nacam weysadii marka waa sidaas ay leedahay iyado marka nacam habkaasaa qofku marka uu weyse qaadanaya xadiidka cuhmaan ibnu cafaan kii cabdillahi bni zayd bni cabdirabbi kii caliy bni abi aalib sidaasay wada tilmaameen man tawada-a qofkii weyse qaato fa axsana alwuduua asxaabtuna dadka aaday u bari jireenoo si baraatika ay u bari jireen weliba oo tadbiiqi ah intay soo qaataan digsi biyana loo keeno ayay dadka hortooda ku weyseysan jireen inay ku bari jireen dadka cuhmaan baa sidaas sameeyey markaa kadib ayuu xadiidkan sheegay man tawada-a qofkii weyse qaato fa axsana alwuduua weysada hagaajiyo kharajat khadaayaahu gafafyaalkiisii baa baxayaan min jasadihi bay ka baxayaan xataa takhruja ilaa ay ka baxdo min taxti adfaarihi ciddiyihiisa hoostooda <coughs> rawaahu muslim wacanhu qaal ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan arkay tawada-a isagoo weyse qaatay mithla wuduu'i haadaa weyse qaadkaygan oo kale huma qaala iyi wuxuu yidhi man tawada-a qofkii weyse qaatay haakadaa sidaan oo kale gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi wixii dembigiisa hormaray wa kaanat salaatuhu salaadiisuna waxay ahaanaysaa wa mashihu iyo socodkiisa oo ilalmasjidi oo u socdo naafilatan dheeraad bay ahaanaysaa dembi dhaaf dheeraada dembi dhaaf dheeraad abay u noqonaysaa haddana waxaan marka maxaa lagu gaaraa maxaa lagu ogaada in la wax la barto axaadiidta noocan oo kale ibnu xajar wuxuu yiraahdaa waxaa ku sugan fadiilat lcilmi fadiilatu dalab ilcilmi cilmi markaad dalabto unbaad ogaan kartaa waxaan in ajarkan weyn in laga helo nacam haddii kale ma ogaan kartid waxaad isleedahay oo weyse qaad la weyse qaatay maxaa laga helaana salaad baanba ku tukanaya isagee in intaanoo ajara laga helaa dembi dhaaf inuu yahay oo dadka loogu dembi dhaafa ma fahmaysid nacam jeer a ah u timaado dhaxalkii rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam rasuulkana wixii laga dhaxlay waa hadalkan aan akrinayna waay kana laga dhaxlay nabiga sal l slam waa hadalkiisii waay marka qofka noloshiisa inuu waqti ka siiyo cilmiga culummadu waxay yihaahdaan cilmiga dalabkiisa dalabul cilmiga ama cilmiga oo la dalbaahi qofka dadku waa uga baahi badan yihiin cuntada iyo cabitaanka cuntada iyo cabidda iyo inaad cilmi raadiso diini ah inaad cilmi raadisa u baahi badan tahay sababtoo ah haddii waxay yidhaahdeen cuntada qofka haddii uu waayo ama cabidda waayo waa dhimanayaa wax ugu badan oo la qadaro waa intaas un laakiin haddii uu baran waayo rabbigiis muxuu noqonayaa qofkii hadduu rabbigiiba aqoon waayo oo uu yacni wax baran waayo wuxuu noqonayaa qof mustaqbalkii oo dhan oo ka hadlaabay naar inuu marka ku waaraaba dhici kartaba walciyaadu billaahi <clears throat> marka noloshaada inaad ku darto haddaba qeyb kamida inaad waxbarato cumrigaagii qeyb uun kamida waxbaro waa mashquulsanaha iyo ganacsi mashquuliya ha dhihin waa weynaadeena ha dhihin iska fadhiiso wax unbaa ku anfacayo lacalla waxaa dhici karta hal kelmadood meel ka maqasho inay iska ka anfacdaa dhici karta cabdullahi ibnu mubaarak almarwasi ayaa waxaa la yidhi in nin aada u cilmi badan buu ahaa cilmigana raadiye markasta ilaa intay cilmigan dalbaysaa baa layidhi ilaa ayna tatlubu hada alcilma cilmigan ilaa ilaa mataa tatlubu hada alcilm cilmigan ilaa goormaa raadinay baa layidhi markaasu wuxuu yihi lacala alkalimata alatii yanfacuni illaahu biha lam asmac bacdu kelmadii <coughs> kelmaddii ilaahay igu anfici lahaa waxaa laga yaabaa weliba inaanan maqal buu yiri nacam marka waa iska wadayaa ilaa aan ka maqlo kelmaddii ilaahay igu anfici lahaa in iska dhiman tahay baaba dhici kartaba rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa tawada'a alcabdu lmuslimu addoonka muslimka hadduu weyse qaato aw ilmu'minu ama muminka faqasala wajhahu wejigiisa ou dhaqo kharaja min wajhi wejigiisa waxaa ka baxo kullu khadii'atin gef kasta oo nadara ilayha uu ku eegay bicaynihi ishiisa maca almaa-i biyahay la baxaan gef kastaa oo ishiisa ay gashay baa waxaa la baxayaa biyihii ayay la tegayaan <clears throat> aw amase maca aakhiri qatri ilmaa biyaha dhibicdeeda ta ugu dambeysay la tagaan faidaa idaa qasala yadayhi labadiisa gacmood hadduu dhaqo kharaja min yadayhi waxaa ka baxo yacni gacmihiisa kullu khadii'atin gaf kasto kaana badashathaa ay qabsa qabatay yadaahu gacmihiisa maca almaai i biyahay la baxaan aw maca aakhiri qatri ilmaa faidaa qasala rijlayhi labadiisa lugood hadduu dhaqo kharajat kullu khadii'atin gef kastaa way baxaysaa mashathaa rijlaahu labadiisa lugood ay u socdeen macalmaa-i biyihii la baxaysaa aw amase maca aakhiri qatri ilmaa-i biyaha dhibicda ugu dambeysay la baxaysaa xataa yakhruja ilaa uu qofkii ka baxo naqiyan isagoo saafi ah min adunuubi dunuub ka saafi ah ilaa isagoo dunuub ka saafi ah oo ka baxo rawaahu muslim de dunuub markaad saafi ka noqoto noloshaada adduunyadana waa saameynay ku yeelanaya arrinkaas tan aakhirana sidoo kale oo maxaa yeelay cadaabka aakhira waxa keena waa dunuub un nolosha qofka waxa ku adkeeyo oo ku rafaadiyana walbahaarka iyo dhibaatada waxa u keenana waa dunuub un marka isugeedii dunuubtaada la dhaafo noloshaada adduunyada aakhira waa hagaagay waayo macnaheeda sidaa u qaado maxaa yeele dembigaaga waa waxa aada u xabisan tahay iyo waxa ku dhibaayo rawaahu muslim canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama nabiga ata almaqbarata meeshii dadka lagu aasayey ayuu yimid qubuurihii faqaala waxa uu yihi assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin nabadgelyo korkiina ha ahaato ama allaha salaama ha idin xifdiyo daara qowmin mu'miniina yaa daara qowmin mu'miniin dad yacni mu'miniina degmade degmadood degmadoodaay wa inaa anaguna in shaa allahu haddii alla doono laaxiquuna bikum kuwa idinsoo haleelayaan nahay <coughs> wadidtu waxaan jeclaystay buu yihi anaa anagu qad ra-aynaa inaan arki lahayn ikhwaananaa walaalaheen waxaan jeclaystay walaalaheen inaan aragno nabiga sal l slam qaaluu waxay dhaheen awalasnaa ikhwaanaka walaalahaa miyaanaan ahayn annaga yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo annaga kula soconno miyaanaan walaalahaa ahayn qaala waxa uu yidhi antum idinku asxaabii baa tihiin asxaabteydaa idinku tihiin wa ikhwaanunaa annaga walaalaheenna aladiina kuwa weeyaan lam ya-tuu bacdu aan weli imaanin walaalaheen waa dadka gadaal ka imaan doono weliba dhalaninba nacam <clears throat> amaa idinku asxaabteydi baa tihiin buu yii ayb qaaluu waxay dhaheen kayfa tacrifu sideed u garanaysaa man lam yati qofkaan imaanin bacdu weli oo min ummatika ummadaada kamid a ah, yaa rasuul allah rasuulka ilaahay <clears throat> qofka adiga ummadaada ka kamida oo gadaal oo aan hadda weli adduunka joogin see ku aqoonsanaysaa fa qaala waxa uu yidhi ara-ayta bal ii sheeg low anna rajulan nin haddii lahu khaylun fardo uu leeyahay qurun oo bariir leh foolka ka cad yacni <clears throat> muxajalatun oo xubna cadcad bayna dahray khaylin fardo dhexdood ay yihiin duhmin buhmin madmadow <clears throat> duhmin yani oo madmadooba buhmin aada u madmadoow markaa nacam waxaa weya marka waa madowga fardo madmadoow albuhmuna waxay tahay waa midda aan madow saafiga oo midab kale aanu ku dheehnayn <clears throat> ka waran buu yiri nin haddii uu leeyahay fardo wejiga ka cadcad oo xubnaha ka cadcad weliba ay ku dhex jiraan kuwo kale oo madmadoow oo madowgoodu saafi yahay <clears throat> alaa yacrifu miyaanu aqoonsanaynin khaylahu ninkaa fardihiisa fardihiisa sooma kala aqoonsanayo qaaluu balaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inuunan kala aqoonsanin iska daaya haabay dheheen wou kala aqoonsanayaa qaala waxa uu yidhi fa inahum iyagu ya-tuuna way imaanayaan quran iyaga oo wejiya cadcad muxajaliina oo xubno galaysan min alwuduui min ajlilwuduui weyseqaadka darti wa ana aniguna faraduhum baan ahay midka ceelalyada ceelalyada u ah cala alxawdi xawdka korkiisa ceelalyaha midka ugu ahbaan ahay aniga nacam yani anaa uga sii horeeyo xawdkii nacam ayb wa ana aniguna faraduhum ceelalyadoodaan ahay cala alxawdi xawdka korkiisa ugu ah nacam alfarad waxaa weeyaan qofka dadka kasii horeeyo oo meesha biyo leh iyo meelaha kale iyo sii raadiyo ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan weyseqaadka fadligiisa oo ummadda nebiga weyseqaadka ku garan doonaa qiyaamaha <clears throat> haddii marka aadan adigu weyse qaadanin oo salaad aadan tukanin de ummadii nebiga mnebiga muxuu kugu gartaa marka na waa in marka weyseqaadkii lagu dadaalo rawahu muslim <clears throat> wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal alaa adullukum miyaanan idin tusaynin calaa maa yamxu llahu wuxuu ilaahay ku tirtiro bihi shaygaasba alkhadaayaa gafafyaalka wuxuu alla dunuubta ku tirtiro miyaanan idin tusaynin oo yarfacu bihi oo ku koryeelo addarajaati darajooyinka warsow idinma sheegu yiri waxa uu alla darajaadka dadka ku dallacsiiyo kor ugu qaado dunuubtana uu ku tirtiro qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala waxau yihi isbaaqu lwuduui weysada oo la taam yeelo <clears throat> yacni weysada oo la taam yeelo cala almakaarihi xilliga yacni dadku ay dhibsanayaan xilliga qabo qabowga badan oo biyaha qofka inay gaaraan uunan rabin in weysadii la taam yeelo la dhamaystiro wa kathratu lkhudaa tilaabooyinka badintooda ila lmasaajidi lagu badiyo masaajida in lagu badiyo tallaabooyinka wa intidaaru salaati salaad sugashadeeda bacda salaati salaad ka gadaale la sugto <coughs> fadalikum kiinaas arribaatu heegan weeyaan <coughs> fadalikum kiinaas arribaatu waa heegan saasuu yiri nacam waa qof heegan ku jira oo yacni dhufays muslimiinta ka difaacayo qofka qof yani heegan ugu jira ajarkii uu heli lahaa qofkaas iyou helayaa qofkaan masaajidka fadhiyo ee salaad markuu ka baxo tii kalena masaajidka ku sugaayo rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan isbaaq wuduu waxyaabaha ilaahay darajaadka kor ugu qaado qofka waxyaabaha ilaahay darajaadka qofka uu kor ugu qaado dunuubtana ku dhaafo weysada oo la taam yeela ayaa kamid ah <clears throat> isbaaqul lwudu baa kamid a ah. <clears throat> isbaaqulwuduuguna marka waxaa weya weysadii in la dhamaystiro qofka marka uu yacni eh, marka uu hurdada kasoo tooso oo ama waqtiyada karaahada ay jirto salaada subax oo kale iyo qofka uu soo kaco biyuhu uu ka cabsanayo biyuhu ay yacni dhibayaan inuu markaa weysadii iska taam yeelo wa kathratu lqudaa ila lmasaajid masaajidda socodka lagu badiyo oo qofka uu ku xirnaado masaajidka nacam ayb ramadaan keliya inuu soo gala ma aha jimcaha keliya inuu yimaado ma aha masaajidka inuu ku badan yahay qofka maa ee u u ahaado masaajidku baytulmuslim qofka muslimkaa gurigiisao kale inuu u ahaado baahida aa masaajidka u qabtana inaad garanaysa nacam oo ay badan tahay maxaa yeele shan shan waqti baa loo lagugu talagala inaad masaajidka ku laalaabato nacam ayb marka qofku inuu iska iloobo jimcadii keliya yimaado gurigiisa isaga tuktukado ma fiicna sidaas macana oo barnaamij uu ka dhigto guri ku tukasho un kaliyan wuuna keeni doonaa fadaaisha ay jamaacadu leedahay ninkaa waa laga tegey ninka yani gurigiisa isaga tukado waa nin laga tegay waa oo yani gadaal soo socdo ayuu lamid noqonaa nacam dadka maanta yani nin walba adduunyada marka ay tahay waa xusul duuba in laga hormaro ma jecla <clears throat> shaqooyinka iyo yani hantida iyo sida wax u samaysanayo nin walba maslaxadiisa u socdaa oo una ordayaan laakiin dadka male yacni waana laga la-yahay salaada subax ajriga lagu sheegay jamaacada la imaado cishaha ajriga lagu sheegay masaajidda cidlo waay waa yaryar laba saf ama saddexaa ku tukanaysa naam wax u xusul duubaayo ma arkeysa laasiyama waqtiyada ay tagto yacni eh, waqtiyada ay aada hore sii aado oo sayfka iyo kale naam waqtiyada ah, samarka iyo waqtiyadaas oo kale xilli waxaan yani aan garanaa dadku ay dhib ku ahayd yani maalan waqtiyadaa salaadii in jamaaca ceshihii jamaaca lagu tukado masaajidkiina subaxiina jamaaco lagu aado dhib ay ka muujinayeen dhib <clears throat> mararkaasa waxaa soo baxda un marka shaqo oo dadku ay labada labada habeennimo inay meesha yani laamiga ay taagnaadaan oo baabuura qaadahay meel tuulo iyo banaanadaasa shaqo iyo laga helay nacam ummadiiba marka waxaa un la arkay laamiga taagan nacam nin kasto waa taagan yihin labada hay meeshaan marka xaye cala salaa xaye cala alfalaax baan macno nala lahayn marka nacam xaye ala xaye cala salaa xaye cala alfalaax waa rumaysannahay muadinku wuxuu leeyay war kaalaya liibaanta u kaalaya de hadday liibaanta waa imaan lahayn soo nacam adaan boqol kiiba boqol u rumaysannahay yani waa aadi liibaantaas kaaleyana la war liibaana laysugu laysugu yeeray aan imaano laakiin xaya cala alcamal marka la yiraahdo kale waxaa dhici karta inaan dareemeyna nacam oo qofka un wuxuu akownkiisa uu ku arkaayo isbuucaas waa wuxuu ujeedo waay kan laakiin waana laga iimaanay u baahan tahay nacam iimaan iyo ilaah in la tala saarto yay u baahan tahay wax kale uma baahan wafi lbaabi waqad baabi safri wacan abi malikin alashcariyi radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal l slam adduhuuru dahaarada <clears throat> shadrul iimaani iimaanka barkiis waay weyseqaadka dahaaradi weyseqaadku kamid yahay weyseqaadku dahaaraduu kamid yahay aduhuuru dahaaradii shadrul iimaani iimaanka barkiis weeyaan rawaahu muslim waqad sabaqa bituulihi fii baabi sabri bou noogu soo hormaray wa fi lbaabi xadiidu camr bni cabasa ayaa ku jiray radia allahu canhu assaabiqu ee soo hormaray fii aakhiri baabi raja noogu soo hormaray wa huwa xadiidun cadiimun waa xadiid weyn buu yihi xadiidkaas imaamu nawowi mushtamilun koobsaday calaa jumalin jumlooyin oo min alkhayraati khayraadka kamid a ah, dadkii fahmayey ayaa saas dhahaya <coughs> waana xadiidkii dheeraa w camru bnu cabasa xadiidkiisi xadiidkii dheeraa buu ahaa ee ninkii nabiga u nabiga uu u yimid sala allahu alayh waali wasalam camru bnu cabasa ee uu yidhi yacni ilaahay muxuu kula soo diray maxaa tahay buu yihi nebi baan ahay nebi muxuu yahay ilaahay baa isoo diray ilaahay muxuu kula soo diray risaalada muhimaadkeeda uga hadlay nebiga xadiidkaas muhimada iyo ulajeedooyinka ilaahay nebiyada usoo diro ayuu meeshaa ku sheegay markii dabadeed markuu ogaadayna rasuulka ilaahi waa ku raacayaa buu yiri markaasuu yiri war hadda awood uma haysid oo ii jeeda aniga dadka meeshaan kala marayne orod gurigiina iska aado wuxuu yiri markaad maqasho inaan arrinkeygu inuu soo daahiray i imaaw buu yiri orod yani diinta gelin maaha inuu dhahayo yani iska rumay diinka laakiin hadda yani ma muuji kartid uu leeyahay sideydoo kale waa tegey markii dambe madiine ugu yimid rasuulka ilaahi ma garanaysaa ninkii ii yimid berigaas oo sa-aysaa sawmatiid haa markaasuu yii rasuulka ilaahi haddaba ibarow yiri wixii ilaahay ku baray anna aan ka jaahil ahay markaasoo nabiga sal ll ly slam oo u sheegay fadaa-isha weysaqaadka iyo waxyaabahaas oo dhan marka xadiidka uu leeyahay marka xadiid cadiim a ah weeyaan waa kaas sheekh maxamed bin cabdilwahaab raximahullah xadiidka laftirkiisa wuxuu ku dhisay kitaabka la yiraahdo mubid mubid calaa xukmi taariki tawxiid fii taariki tawxiid xadiidkaasuu ku dhisay nacam oo gundhig uga dhigay xadiid aada u weyn waayo marka culimmadu ay agto aada u weyneeyaan wafi lbaabi xadiidu camr bni cabasa radia allahu canhu asaabiqu fii aakhiri baabi raja wahuwa xadiidun cadiimu weeyaan mushtamilun ee koobsaday calaa jumalin jumlooyin oo min alkhayraati ah wacan cumar bni khadaab radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro yatawada-u weyse qaadanayo fa yubliqu gaarsiinayo fa yusbiqu taam yeelayo alwuduua weysadii uma yaquulu dhahay ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamadan wa warasuuluhu ilaa haddii uu jiro futixat lahu waa loo furo abwaabu ljannati athamaaniyatu albaabada jannada ee sideedda ah yadkhulu waa gelayaa min ayihaa shaa-a miduu doono ayuu ka gelayaa rawaahu muslim wasaada tirmidiyu wuxuu ku daray allahuma ajcalnii min altawaabiin ilaahu iga yeel kuwa toobad keenista badan wajcalnii min almutadahiriin ilah ilaahu waxaad iga dhigtaa kuwa yani dahaarada badan oo ilahay yani dahaarada badan <clears throat> oo isdahiriya yani baabu fadli ladaani adaankii kana marka waxuu ka hadlayaa weysada kadib maxaa la akrinayaa ducadan baa la akrinaya iska xifdi iyadana ajarkan bay leedahay baabu fadli ladaani adaankii fadligiisa cadayntiisiiba u baab aadaanku waxaa weyn aliclaamu bidukuuli lwaqti baa la yihaha biduhuuli waqti salaa salaada waqtigeeda inuu soo galay ogeysiinta la ogeysiiyo dadka aadaan la yirahda aadaan aadaanku marka waxaa weeyaan sabab buu ku yimid yacni fadlina waa leeyahay axkaamna waa leeyahay sababka aadaanka uu ku yimid waxay ahayd markii hore kaana annaasu yataxayanuuna ila asalaati dadku qofku yacni waqti ma jirin wax layskugu wacaa ma jirin dadku masaajidka inu iska imaan jirin markaasaa waxaa dhacaysa qofkii intuu dan kasoo tago masaajidkii inuu imaado labaa dhici jirta ama salaadii in laga hortukaday amase inuu inta iskasoo waqti hore inta yimaado meesha iska fadhiyo oo marka cabaar kadib la adimo oo isagiina dano kale iyo waxyaabo kale daruuriyaad kale iyo xaajaad kale uu lahaa san yeelnaa baa la yidhi marka markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalama saxaabtii baa marka qaarkood waxay keeneen qaar baa waxay dheheen rasuulka ilaahayo aan gambaleel yeerino marka waqtiga marka uu galo gambaleel hala yeeriy nacam lagu ogaado <coughs> natakidu naaquusan waxaan samaysanaynaa gambaleel bay dheheen markaasuu nabigu wuxuu yihi daaka linasaaraa gambaleelku nasaarada iskaleh kaniisadahoodaa laga yeeriyaa masaajiddeena laga yeerin maayuu yihi marka waa diiday tashabuh baa ka dhalanaya arrintaa marka saasuu dhaha rasuulka sala allahu alayh ali wasalam qaar kale waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ilaahayo buun aan yeerino buun buuq albuuq waa buunka waxaa inaga dhahno salaadda marka waqtigeeda inuu soo galaan ku ogaanaynaa markaasuu yihi daaka lilyahuudi kaasna yahuud baa iskale riwaayadka abu daawuud waxay tilmaamayaan inay qaarkoodna dheen dab aan shidno qaaca markii la arko nin walba ha yimaado marka masaajidka markaas daaka lilmajuus dab iyo majuus waa isleeyihiin laga daayo meeshaas markay mareysaa cabdullahi bni zayd bn cabdirabbihi ayaa riyooday yani kan weysaqaadka maanka weysaqaadka cabdullahi bni zayd bni caasima aa la yiraahday cabdullaahi bni zayd bni cabdirabbihi ayaa wuxuu ku riyooday qof inuu meel kore oo kale uu koray ee markaa uu dhahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar aadaankan hadda la yaqaanaya subaxi buu nabiga yimid markaasuu yihi yaa rasuul allah sidaas baan xali aniga arkay oon ku riyooday sidaa buu yihi ninka waa soo degay haddana allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa qaamadii oo kale u sameeyey markaasuu nabigu wuxuu yihi inahaa la ru'yaa xaq waa ru'yo dhaba buu yihi oo xaq ah ee orod wuxuu yihi alqi waxaa ku ridaa buu yihi calaa bilaal alqi calaa bilaal bilaal korkiisa ku rid oo isaga bare u sheeg fa inahu andaa minka sawtan waa kaa cod dheer yahay yiri bilaal marka mu-adinku waxaa la sunneeyaa inuu noqdo mu-adin cod dheer codkiisuna uu quruxsan yahay cod dheere iyo cod quruxsanaan yaa lagu qaataa aadaanka sababkaasuu ku yimid marka aadaankii yani sababtii markii hore uu ku yimid saasay ahayd alfaad baa aadaanku uu leeyahay mu rasuulkana bilaal iyo abuumaxduura iyo raggaasay ahaayeen abuumaxduurana makow ka adimi jiray markii maka la qabsada la furtay bilaalna nebiga hortiis ninkii ka adimi jirayba waa nacam saxaabigii fadliga badnaa aadaankaas marka aadaankii bilaal wuxuu ahaa wuxuu ka koobnaa sagaal iyo toban eray sagaal iyo toban eray markaan leenahay allahu akbar hal ereyay noqonaya keligeed sagaal iyo toban waa nacam oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ma ogtahay hoos marka wuxuu u dhahayaa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah ashhadu anna maxamedan rasuulullah haddana kor korba wuxuu u qaaday ashhadu an laa ilaaha ila allah kor loo qaaday tarjiic baa la yihaha sunno waa imaamu shaaficina saasaaba uu qabaaba in loo adimo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa afar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulullah ashhadu ana muxamedan rasuulullah koro u qaadaya marka ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamedan rasuulullah ashhadu ana muxamedan rasuulullah xaya cala alsalaah xaya cala alsalaah xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar allahu akbar iyo allahu akbar laa ilaha illa allah sagaal iyo tobankaas aadaanka salaada subax waxaa u geysaa asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm aadaanka hore ee salaada subax meeqay noqonayaan labadaas haddaa ugeyso koo iyo labaatan aadaanku marka ama waa sagaal iyo toban erey waa marka aan subax aanay ahayn hadduu subaxayna koo iyo labaatan erey nacam waana sida shaaficiyadu qabaan waa saasba nacam tarjiic baana la yiraahdaa hoos in shahaadateynka loo akriyo kadib kor loo qaado culimaduna waxay u tirinayaan aadaanku wax kale maahane waxay tahay inaan waxba lagu ziyaadi karin aadaanka waxba laguma dari karo wax lagu ziyaadin karaa malaha dhinacay doonta ha ka ahaataba ashhadu ana sayidana sayidanaa laguma dari kara aadaanka ashhadu ashhadu ana muxamadan rasuulullah unbuu joogaa nacam kaasaa nabiga hortiisa looga adimi jiray ila alaana muslimiintu kaasay u adimaan nacam haddii qofku marka uu yihahdo nebigu sayid sooma ahayn sayid waa ahaayeen laakiin aadaanka lagu dari maayo alfaadiisa waa tirsan tahay aadaanka qofka adimaayo inuu aadaanka ujira ku qaato ma aha nacam oo nabigu wuxuu yihi sal ly slam watakid muadinan muadin samayso laa ya'hudu fii aadaanihi ajran oo aadaankiisa aan ku qaadanaynin ijaar yani ijaarku waxay tahay heshiis yani waa adimayaa bule meeshan shanta salaadood anaa ka adimaayo waa gorgortamayan marka intaasa isiinaysaan maya intaasaan ku siinaynaa saas ku adin ma banaana saas wixii loo garta laakiin muadinka in wax loo garto meesha waa ku jirta iyada iyo isagoon shardi gelin kownu oo waqtiga ilaalinayo ku dadaalayo ummadda u shaqeynayo hadday ummaddii wax u gartaan way fiican tahay dowladda muslimadaana laga rabo inay dadkaas wax u garatan oo jucli waxaa la yidhaha ay u yeesho haddii la yeeli waayo dadkiina ay waxu garan waayaan dowladdiina ay wax u garan weyso hadee dadkii marka aadaankii dadkii waa ka dayacmaa marka markaasoo kale marka inay banaanaataa dhici karta inuu ku gorgortamaba isagana shaqadii uu qabto markaas lilmaslaxa mu-adinka waxaa laga rabaa inuu awqaada kala yaqaano watay salaaduhu ay soo kala galaan fiqhu lawqaad inuu yaqaano ile dadku asagay aamineyni aadaanka salaada subax wuxuu uga duwan yahay isagu salaada ka horaa la adimaa intaynan gelin haddana salaadda markay soo gasho waa la adimaa salaada ka hor midka la adimaayo xaya cala alfalaax ka gadaale asalaatu khayru min annowm ayaa la leeyahay muadinka codkiis waa inuu rafiic yahay oo cod dheer yahay waa inuu cod quruxsan yahay inuu aadaankii kala dhigdhigo weyaan inuu aadaanka talxiiniyana waa bidco inuu talxiiniya waxay tahay inuu intuu ka badiyo madka <coughs> waase hadda mu-adiniinta badanaa u addimaane intuu madkii ka badiyo ou jiid jiido ou codkii iska daba laba jeer celceliyo oo yani sidii qofkaanu maheesa masoo adimaaba dadku ay isleeyihin talow qofkan muxuu sameyna ay isleeyihin ummadii nacam maya iyadana taas nacam ibnu cumara masaajid soo galay masaajid laga aadaanka laga talxiininayo laxan oo iska saartay markaasu wuxuu yihi naga keena yihi masaajidkan masaajid bidca lagu sameynayo waaye si u ummadii uga zajiriyo ugu talagalay ibnu cumar radia allahu canhuma waxyaabahaas o dhan marka aadaanka saasuu iska leeyahay fadaaishiisa hadda marka hadda noo dhiman hadduu sheegaya waa kan marka ayb can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa-i aadaanka waxa ku sugan iyo wasaf fil awali iyo safka hore fadiilada ku jirta hadday ogaan lahaayeen huma laa yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan ma ahane ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan caleyka maahane si kale aanay ku helaynin lastahamuu caleyhi waa u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen dadku maa fi tahjiiri kalahaadda waxa ku sugan oo min alajri yacni ajar ah la sabaquu ileyhi masaajidka waa u horumari lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati caweysinta waxa ku sugan alcatama waxaa weye salaada cishaha ayaa hadda laga wadaa alcatama bimacna alcishaa salaada caweysintii la tukado iyo wasubxi salaada subax waxaa ku jira hadday ogaan lahaayeen la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabwan garguuradba ha ku imaadaani si kale haddaynan ku imaan karin waa soo siqi lahayn oo soo gurguuran lahayn mutafaqun caleyh alistihaamu aliqtiraacu weyaan waa qori tuurashada watahjiiruna atabkiiru soo jarmaadidda weyaan ila salaati loo soo jarmaado nam marka wuxuu leeyahay xadiidku low yaclamuuna maa fi nnidaa-i dadku hadday ogaan lahayn aadaanka wax ku sugan oo min aljri yacni ajar ah saasaa uqadaran wasa fil awaliya safka hore uma laa yajiduu aanay helaynin ilaa an yastahimuu caleyhi inay uqori tuurtaan lastahamuu caleyhi waa uqori tuuran lahayn qofkii marka haddii laleeyahay masaajidkan mu-adin baa loo rabaa ummadda dhanba arjiyayba soo qoran lahaayeen nacam haddii ogaa wax fadli ku jira aadaanka nacam markaasaa inta lakala waxaa lagu kala qaadan lahaa imtixaan iyo qori tuur kuwii xataa imtixaanka isku mid noqdo waa loo qori tuuri lahaa ayb hadday ogaa dadka waxaa ajar ku sugan nacam ayb hadda laakiin meel aadaanki meeshu meel meel walba iska yaalaa nacam masaajidkan yaa aadaan ka noqona raadis umaba yacni dadkiyaaba qofkii yani dadkiyaa laga yaaba in loo raaraadiyaba warnima masaajid baan muadin uga baahannahay may waqti uma haayo anna waqti uma haayo anna waqti uma haayo waa laisku tuurtuuri lahaaba haddii kale cumarna waxaa laga wariyay cumar bnu khadaab inuu yiri lowla alkhilli faa adantu la adantu lowla alkhilli madaxtinimada aan haayo haddaynan ahaa lahayn oo hawl badan u baahan hadda jiri lahayn la adantu waaba iska adimi lahaa an muadina iska noqon lahaa buu yiri cumar radi allahu tacaala canhu ayb alistihaamu liqtiraacu marka salaada subax iyo cishaha wax kusugan hadday ogaan lahaayeenna waa qori tuuran lahaa iyadoo laftirkeeda waxay imaan lahaayeen aan ujeeda iyagoo garguuranayo xadiid kale wuxuu ah hadday ogaa lahaayeen salaada subax iyo cishaha laf hiliba inay masaajidka ka helayaan waa imaan lahaayeen yiri nabiga sal l laf hilib hadday masaajidka ka heli lahaayeen way imaan lahaayeen yiri nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka bani aadamka iska bani aadan maad maada un maada jacayla ah, iskaga abuura laakiin in layskala dagaalamo wacan mucaawiyata radi allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigo dhahayaan maqlay almuadinuuna muadiniinta adwalu nnaasi dad ugu dhereer badan weeyaan acnaaqan xagga luqunta yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha <coughs> maalinta qiyaamaha mu-adiniinta dadka ayagaa ugu luqun dheer aljaza-u min jinsi alcamal wa salaada markuu dadka u naadinaya ayaa marka luqunta agga iyo xagga u taagaya nacam marka ilaahay subxaana watacaala marka luquntooda dadka waa ka dhex muuqdaan baa laga wadaa nacam mu-adiniinta ummadda way ka dhex muuqanayaan maalinta qiyaamaha nacam rawahu muslim an cabdillahi bni camr bni abi sacata ana abaa saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala lahu wuxuu ku yidhi inii araaka niw anigu waxaan ku arkaa tuxibu lganama inaa ariga jeceshahay walbaadiyata iyo baadiyaha in ariga iyo baadiyaha jecel inaad tahan kuu arkaa fa idaa kunta fii ghanamika arigaaga dhexdiisa haddaad tahay aw baadiyatika ama baadiyahaaga aad dhex joogtid fa adanta lisalaati salaada aa u adimaysid farfac sawtaka binidaa farfac kor yeel sawtaka codkaaga binidaa ee aadaanka kor ugu qaad hadaad baadiyaha joogtid oo ari aad la jirto waqtiga galo aadaanka cirka ku dhajiyo qayle la qayle aadaanki fa inahu shaaniya laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmuadini muadinka codkiisa meesha uu gaaraa inta uu gaarayaa ma maqlo jinnun jinni walaa insun insi ma maqlo walaa shayun shay ma maqlo ilaa shahida lahu yowma alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa u marqaati kacayaa qaala abu saciid waxa uu yihi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam warkaan waraan aniga iska sheegaayo ma ahane rasuulkii baan ka maqlayba sala allahu alayh ali wasalam muttafaqun caleyhi rawahu lbukhaariyu xadiidka marka waxaa laga qaadanaa qofka keligiis inuu salaada u adimaayo odaad kaligaa tahay ood meel kaligaa ku tukanaysid iska adimo aadaanku waa sunno meeshaan jamaaco ma joogto iyo hays dhihin iska aadaan adiga haddaa aadaanta wixii ku maqlo berriga ku marqaati furaaya xadiidku taasuu sheegaya marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa nuudiya bisalaati salaadda haddii la adimo adbara shaydaanu shaydaankii waa cararaa waa daba jeediyaa lahu duraatun isagoo neef gadaal ka sii daynayo xataa laa yasmaca si aan u maqlin ata'diina aadaanka yani shaydaankii waa daba jeedinayaa lahu duraatun isagoo gadaal neef kasii daynaya nacam waa neefta codka uu la socdo waa cod kale xataa laa yasmaca muxuu sidaa u yeelayaa si uunan u maqlin atadiina aadaanka si uunan u maqlin aadaankii inuu maqlin ayuu rabaa marka ismashquulina nacam wuxuu isku furaa marka codow isku furaa cod nacam cod buu isku furaya aadaankaanuuna u dulqaadan karin nacam ayb marka qofka shaydaanka walidaalika qofkau shaydaanka ku jiro jinniga waa aragta qur-aan marka lagu akri waa qaylinan ma rabo qur-aanka inuu maqlo dikrigii maakaa shaydaankuna maxaa sifaadkiisa ilaahay uu ku sheegay qul acuudu birabbi nnaas maliki innaas ilaahi nnaas min shari lwaswaasi alkhannaas min shari lwaswaasi midka wax waswaasiyey shartiisan ilaahu kaa magangala alkhannaasi ee dhuumashada badan dikriga marka la aqriya waa dhuumanaya marka aad moogaatid dikriga waa imaanaya haddana nacam sidaas u shaqeeyaa waayahay adbara shaydaanu lahu duraadun xataa laa yasmaca ta'diina aadaanka fadligiisa ay daliil u tahay marka mar haddii aadaankii shaydaan oo ku cararaayo marka kaasaa shaydaanku marka waa kaa wardadaad shaydaan kuma cararayo nacam haddaad maanta dhan daldalayso war oo yani ama burdo haddaad maanta dhan daldasho iyo haddaad daldasho hamziye iyo cadir iyo haddaad daldasho iyo manaaqib iyo shaydaan ku carari maa waxaas naam shaydaanku aadaanku ku carara dadku waxyaabo kale iska dhaadhicinayan qaarkoodo aadaankii baa wax lagu dardarayaa khuraafaad markaasaa laleey waxaan maxaad u sameynaya shaydaan waxaan bidcada iyo shaydaankan ku eriyeynayo lagu leey nacam shaydaan hadaa inaa erisid aadaankiiba u ku tegaa shaydaanka aadaanu ku tegay nacam walidaalika cunuga yarkaa markau dhasho waxaa la sunneeyaa sida xadiid xasan oo kusoo aroora culamada qaar ay xasaninayaan in lagu adimo dhegtiisa nacam markau dhasho allahu akbar allahu akbar shaydaanka waa laga eriyaa nacam shaydaankii baa laga eriyaa maxaa yeeley cunugu markau dhalanayo shaydaanku waa cabsi geliyaa nacam waa qunjiyaa marka ilaa nabi ciise iyo maahan iyo hooyadiis xadiidka nabiga sidoo tilmaamay sala allahu aleyh ali wasalam iyadoona ilaaha waa laga magangeliyo geliye wa inii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani اrajiim faidaa qudiya anidaa aadaankii haddii la dhameeyo aqbala waa soo jeesanaya xataa idaa huwiba marka la aqimo huwiba marka la aqimo lisalaati salaada loo aqimo adbara haddana waa daba jeedinayaa xataa idaa qudiya tatwiibu kolka la dhameeyo iqaamadii aqbala waa soo qaabilaya waa imaanaya ayb xataa yakdira ilaa uu ku rido beyna almari qofka iyo wa nafsihi xataa yakdira ilaa uu uga dhibco galo yacni ayb oo waswaasiyo beyna almari qofkii iyo wa nafsihi iyo nafsadiisa dhexdeeda yaquulu wuxuu dhahayaa udkur kadaa salaaddii baa lagu jiraa ogow udkur kadaa warni waxaas xasuuso wadkur kadaa kaas xusuuso limaa shay buu u sheegaya lam yakun aanu ahayn yadkuru inuu xusuusanayo min qablu hadda ka hor xataa yadalla rajulu ilaa qofka uu ka ahaado maa yadrii inuunan ogeyn kam sallaa inta uu tukaday aadaankii waa ku carara iqaamadii waa ku cararaya salaadii markii aada guda gasho bismillahi ramaan salaadda aada akrisanayso waa imaanaya qalbigaagu dalaq dhahay oo gelaya markaasuu wuxuu kusoo xasuusinayaa waxyaaba aadanba hore u xasuusnaynba ilaa qofka uu garan waayo meeqa ayuu tukaday imise ragcoo tukaday ilaa qofku kala garan waayo laakiin shaydaanku waa lala dagaalamaa markaasoo kale nacam siyaabo kala duwanoo badan baa looloola dagaalamaa nin asxaabta kamid ah nabiga wuxuu ku yiri rasuulka ilah anuu salaada dhexdeeda waa ku waswaasaa shaydaan baa yaa iya iwaswaasinaayo markaasu wuxuu yihi daaka shaydaanun yuqaalu lahu khanzab ama khinzab kaasi waa shaydaan khinzab la yiraahdo oo dadka salaada ka waswaasiyo ee eh, haddaad dareento waxau yidhi adoon jeesanin yacni dhanka bidix xoogaa intaad wejigaaga dhanka bidix u yar dadabto luquntaada saddex jeer afuuf andhuuf ma tufayso waa afuufaysaa kana cuudubileyso acuudu billahi min ashaytaan rajiim mar dambe ima sidii baan yeelay yiri mar dambe ima imaanin buu yiri nacam sunnadiina waa taasa oo muslim ayaa werinayo xadiidkaas asaguna nacam waayahy taa marka iyada waa taasa nacam shaydaankii marka taasuu waswaasinaya walidaalika marka waxaa la jideeyey sujuudu sahwi wax layra shaydaanku hadduu ku waswaasay afar maa tukatay ma shan baa tukatay sayd yeeleysaa saddex maa tukatay mase afar saddex kasoo qaad ragco kale la imaaw sujuudu sahwi markaas samey haddaad salaadii saxda ayd tukatay waaba yani afartii aada tukatayba ada waaba kaasaayo waa sidii la rabay haddii kale laakiin oo ragcada aada samaysay dheeri ay noqoto iyo sujuuddii kaanataa tarkiiman lishayaan shaydaanka ayay afka ciidda u gelineen sujuudaas marka ilaahay mar walba waxba shaydaan uga hortagta unbaa lagu siinayaa adiga nacam adi unbaa inaad barata lagaa rabaa muttafaqu caleyh atahwiibu aliqaamatu weyaan can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma anahu samica rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu maqla yaquul isagoo dhahay idaa samictum lmuadina mu-adinka haddii aada maqashaan faquuluu dhaha mithla maa yaquulu mu-adinku wuxuu dhahayoo kala dhaha inta mu-adinku uu dhahayoo kala dhaha waa sida qaalibka ahe badan waay amaa xaya cala asalaax xaya cala asalaax xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax marka uu leeyahay iyadu laa xawla walaa quwata ilaa billah baa la dhahaya xadiid kalaa aad tilmaamay sidaas soo arooray uma <coughs> salluu calaya aniga igu salliya markaa kadib allahuma sali calaa mxamed wcalaa aali mxamed kama salayta calaa ibraahim wcalaa aali ibrahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa mxamed wcalaa aali mxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wcalaa ali ibrahim inaka xamiidu majiid waa kaas nabiga ku sali marka inahu shaniya man sallaa caleyha qofkaan igu saliyo salaatan hal salli sala allahu calayhi biha ilaahay waa ugu naxariisanayaa salligaa dartiis casharan toban goor ayuu ilaahay ku salliyaa sheeg sheegaya huma markaa dabadeed salullaaha ilaahay weydiiya lii aniga ii su-aala alwasiilata darajada wasiilo layraa ilaah ii weydiiya darajada alwasiila layraa ilaah ii weydiiya wasiiladu waa darajo magaceed waa nebiga keliya un uu helayo ayb fa inahaa iyadu mansilatun weeyaan darajo filjannati jannada dhexdeeda ah laa tanbagii uma haboona ilaa licabdin addoon mooyaane oo min cibaadillahi ilaahi adoomadiisa kamida wa arjuu waxaanan rajaynayaa an akuuna inaan aniga ahaado an akuuna ana aniga inaan ahaado huwa kaas addoonkaas faman sa lii qofkii ii weydiiyo alwasiilata wasiilo qofkii ii weydiiyo qofkii wasiilo ii weydiiyo alle xallad lahu shafaaca shafaacadiibaa u xalaal noqoto iyado isaga u degto shafaacadii ayuu ayaa u degto oo yani ayuu helayaa yani shafaacadii buu helayaa marka rawaahu muslim marka seed dhahaysaa see nabiga ugu weydiinaysaa wasiiladana allahuma raba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxamadan ilwasiilata walfadiila wabcadhu maqaama maxmuudan aladii wacadtah intaas waa bukhaari muslim ducada kusoo aroortay qofka u dhahayo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa samictum nidaa aadaanka haddaad maqashaan faquluu dhaha kamaa yaquulu lmuadinu muadinka sida u dhahayo oo kale muttafaqun calayhi wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi man qaala qofkii yiraahdo xiina yasmacu nidaa aadaanku marku maqlo allaahuma raba hadihi dacwati taama allahuma yaa allahu allow rabba haadihi dacwati dacwadan dacwadii dacwadiiday ataamati ee dhammaystirnayd rabba hadda bimacnaa saaxib waay waa allihii dacwadan iska lahaayo ka timid xaggiisa soo ma garanin ee rabbi hadda bimacnaa alkhaaliq looma jeedo sababtoo a ah dacwo haddii la yidhaha rabba haadihi dacwati allihii dacwadan abuuray dacwada waa kalimaad allah ku jiro laa ilaaha illa allahu makhluuq ma aha waa kalaamullaahi waa caqiidada ahlu sunnada sida ay tahay marka tafsiirka saxdaa ah waxaa weyaan xadiidkan lagu macnaynayo allaahuma rabba haadihi dacwa allaahuma yaa allahu allow rabba haadihi dacwa dacwadan tan ah oo tawxiidka kii yani saaxibkeed ahaayo nacam yani ilaahay saaxibu tawxiid isaga tawxiidka iska leh nacam maogtahay isagauna ka yimid xaggiisa ataamati ee dhammaystirneed wasalaati salaadan rabbigeed rabbigeed alqaa'imati taagnayd salaadan taagan aati sii moxamedan moxamed alwasiilata sii darajada wasiilo layiraha walfadiilata fadiilo dheeraadna sii wabcadhu soo bixi maqaaman meel maxmuudan la mahadiyo alladii kaas oo wacadtahu aad u yaboohday maqaamka maxmuudkana waxaa weyaan waa shafaacada midka aakhira dadku markay isku rafaadaan oo dadku ay yacni qoraxdii lasoo dhaweeyo oo ummaddii aan weli la kala xisaabin ambiyada ilaahay loo tegaayo nebi aadam ka bilaaw ilaa iyo nebi ciise mid kasta oo dhahaya aniga lastu bitil lastu bihaa darajada aniga malihi ma joogi ma joogi meeshaa yaa nebiga marka ana lahaa buu dha anaa iskale buu leeyahy middaan marka markaasuu carshiga hoostiisuu tegayaa waa sujuudayaa addoonnimado muujinaa nacam nabiga yani waxa ilaahay gacantiisa ku jira waxaa lagu qaataa addoonnimo iyo iyo yani alla bari nebigu sidaasuu ku qaadanaya iska daf un ma aha nacam markaasuu markuu sujuudaa waxaa la dhahayaa ishfac irfac yaa muxamed irfac ra-saka madaxaaga kor u qaad washfac tushafac ergey waa lagaa erge aqbalayaa wasal tucda wax weydiisa waana lagu siinayaa waxaa weydiisatide waa taas marka marka maqaamkaas gaal iyo muslimba waa mahadinaa nabiga sal l slam maxal nin walbaa wuxuu rabaa meesha un in laga kala tago rawahu lbukhaariy wacan sacdi bn abi waqaas radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wali wasalam anahu qaal man qaala qofkii yiraahdo xiina yasmacu lmuadina markuu muadinka maqlo <coughs> markuu muadinka maqlo qofkii yiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu wa ana muxamada cabduhu warasuuluhu raditu billahi raban wabimuxamadin rasuulan wabilislaami diinan ufira lahu danbuhu danbigiisa waa loo dhaafaa qofkii sidaa yiraahda duco kale waa tan qofkii yiraahdo ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu raditu billahi ilaahay baan raalli ku noqday rabban rabbinimo rabbinimo ilaahan raalli uga noqday <clears throat> yani inuu rabbigayga yahay rabbi uu ii yahay isagaan raalli uga noqday iska jir marka inaa afka ka dhahdo ficilkaaguna uu khilaafsan yahay naam waxyaabaa hadda af hadaa ka radiitu billaahi rabba ilaah allah ayaan rabbi raalli uga noqday rabbinimo waa inaad marka rabbinimada ilaahay qirtaa farahana aada iskula gelin hahay hadda yacni dadkii waxaa weeyaan maalan haddaan sida ugu dhowba kasoo qabanno oo dadkuna u fahmi karaan macaanida rubuubiyada waxaa ka mid a xukunka inuu ilaahay iska leeyahay macaani rububiya rabbinimada ilaahay rabbi soo kuma isaga soo kuma abuurin kuma nooleeyo kuma dilo xukunkana waa in asaga uu yeeshaa aada uga dambaysaa naam in ilxukmu ilaa lilah naam oo wix ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey wax lagu xukumo dhinacaas marka qofka hadduu intuu ka leexdo marka uu yiraahdo ilaahay keyrkiis waxa uu soo wax alla keyrkii ay keeneen buu wax ku xukumayaa ayagoo u doodayaa ayagoo ku kor dhimanaa diin ilaahay mar rabnouba taagan yahay nacam kanaan rabna annaga waxaan kaleo annaga aan dhoodhoobannay oon qorannayaan ku kalsoonnahay ma rabna waxaan kale nacam haddana markuu alla addimoo kale wuxuu leeyahay radiitu billaahi rabban nacam ilaahay baan rabbinimo raalli oga maxaa raalli oga taha waaba diidayba wax ilaahay ou lahaay waxba raalli ogama tiida mogtaha marka yani qofku hadalka uu dhahayo dikriga uu sheegayo iyo yani iyo ficilkiisa iyo ictiqaadkiisa inay iswaafaqsan yihiin aada iyo aada loo daruuri raditu billaahi raban bimuxamedin rasuula nabi maxamedna rasuulnima raalli uga ahay baa tiri mana ku dayanaysi war nabiga sidaan buu leeyahay iga dhaaf kuleeyahy maxaa marka waxaa rasuulka raalli uga noqotay maxay tahay marka waxa aan sheegayn agarkoodaba anagiibaaba khilaafsan haddana nacan soo ma garani kan ugu roon dadka masaajidka soo gala haddii la yidhaho war salaada saanuu nebiga u tukan jiray saan a u tukanaysid sax ma ahan haddii la yidhaahdo war waa idin aqaanaayuu kuleeyahy nacam inta wejigaaga iyo habka aada u taalla iyo inta fiirfiiriya wuxuu kuleeyahay waa kuwan waa naqaanaahy leeyahy naam ka soc ka soc u leeyahy naam xataa ma isku dayaayo aqootid laakiin waxaan inaad iska baarta waa leedahay nebigu hadday caddaato inuu nebigu yiri saa uu nabiga u tukada inaa u tukata waay salaada nacam haddaa nabi maxamed risaalo raalli uga tahay waa nacam haddii kale waxaa sheegaysa iyo waxaa iskhilaafsan iyo waxa aad ku dhaqmaysa nacam soo ma garani nabi maxamed sala allahu alayh waali wasalam sunadiisao dhan oo bidco u yaqaanaaba nacam sunadii nebigaoo dhan oo bidco u yaqaanaa dadkii wuxuu ku caynayaa yani sunnadii rasuulka garkiibuu ku caynaa waa sunnadii rasuulka haween isxijaabta xijaabkiibuu ku caynayaa indhashareerkii indhashareerkiibuu ku caynayaa waa la dagaalama waxaaso dhan bau la dagaalamayaa markaasu haddana wuxuu leeyahay yani nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebiga ku salliy kuleeya nebiga aada mabdi-iisii iyo wixii uu jeclaa sidaan u baabi-inayso ma kula tahay maanta hadduu noolaalahay lahay isaga maxaa kale maxaa idin kala qabsa lahay nacam nebigu wuxuu ku farxi jiray diintiisa oo dhulka ku faafto adigiina haddaa leedaha waa ka naxaa nacam waxaan yacni eh, eh, dhulka ku faafaayo iyo waxaan iyo dadka ilmaha waxaan la baraayo iyo dadka sidaan loo tarbiyeynayo iyo diintii war waxaan diin ma haa diin waa tahay waa oga laakiin waxaan in dhulka ku faafaan ma jecli nabiga ma rumaysin marka adig diinta aada waa weyneyna qofku wuxuu rumaysan yahay waa waxa uu rumaysan yahay waa faafiyaa waa u dagaalamaa markau arko iyadoo dhulkii ay ka jirto waa ku farxaa dadkii eh, yani culimmadii hore maxay ahaa jireenna markay arkaan sunnada nebiga oo meel aan ka noolayn markay sunnadii ka arkaan meeshaasoo sunnadii ka noolaatay ku farxi jireen maa inaa ka naxda ma marka in ilaahay inta laga cabsado dib aan isu wada laabano waa kulligeen naam nin walbaa meesha oo marka moxamedin rasuulan meesha aad nebiga ka waafaqi weysa adiga oo sunnadiisa a ah uga tagto wabi moxamedin rasuulan waa ku haystaa markaas adiga nacam yani dad gaara ka hadli maayo aniga nacam dad gaara oo hadda yani oo xukun haaya keligood ka hadli maayo nacam ana odhanayna saameynaysaa waxaa nacam wabilislaami islaamkiina diinan baan raalli uga ahay islaamkiina diin ahaan baan raalli uga ahay waa ina isaga wax ku xukunto marka waa ina isaga yani wax walba ka hormariso waa ina ilaahay u hogaansanto waakada waa kaa nacam hadday islaamkii iyo iskhilaafaan adiga hawadaada waa in islaamka hormariso hawadaadi aa ka tagto markaasaa islaamka raalli ka tahay si dhabnimaa raalli uga tahay laakiin haddaa wax isku dardarayso raallinimadaada ma dhamaystirna waxbaa ka maqan ama kulliyan baaba maqanba qofkii sidaa yiraa qufira lahu danbuhu dambigiisa waa loo dhaafaa rawahu muslim wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi adducaau ducada laa yuradu lama soo celiyo beyna aladaani adaanka iyo waliqaamati iqaamada dhexdooda ducada u dhaxaysa aadaanka iyo iqaamada lama soo celiyo madasha aadaankay kamid tahay marka nacam mar haddii la adimo inta aan la aqimin inta u udhexaysa aadaanka iyo iqaamada duceyso nacam haddaad marka si dhabo ikhlaas ilaahay u bariso mawaanicdii ducadaada in la aqbalo wixii diidayena aa ka fogaato ducadaada in la aqbalo waxyaabihii sababayena aa ka dheeraato xaaraan la cuno iyo yacni wixii lamidka ah ka fogaato iyo ducadiio degdegsata iyo haddaa ka dheeraato ikhlaasna ilaahay u bariso bayna aladaan waaliqaama ducadaada ilahay waa aqbalaan maxaa yeele ilaahay ballan ou qaado waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ballanta ilaahay kama baxaayo haddaan aragna marka anagoo inta duceysanay ducadeyna aan la aqbalaynin annagaa wax naga qaldan yihiin nacam ballantii ilaahay maaha inay wax ka sika yihiin maaha waxaa dhici karta inaad asbaabtiina la timid mawaanicdiina ka fogaatay ducadaadii in la aqbalayna hadda adi aadan u jeedin baa dhici karta taas marka maxay tahay nabigaaba sheegay sala allahu alayh wali salam saddex waxyaabada suurtagale in ducadaadii la aqbalo waxaa kaloo suurtagale in ducadii la aqbalay laakiin shar lagaaga celiyay adiga sharaa kugu soo socotay ducadiibaaba lagaaga celiyay ma ogid adiga marka wixii unbaa rabtaa marka muraadkii bes waxaa leedahay marka waa alla waa baryay muraadkiina ma haayo muraadkii waa heshay ma ogid adig laakin soo ma garani waa haddii aad shuruudii ducada kasoo baxda ama ma ahe yacni aakhiraaba ilaahay kayd kaaga dhigay marka aakhira tagto intaanu ajira ducadaadii waayaa lagu leeyahay naam ducada inaan layska dhaafin oon laga daalin waana adducaau ducada laa yuradu lama celiya bayna aladaani adaanka waliqaamati iqaamada dhexdooda rawahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasan baabu fadli salawaati salaadaha fadligoodiiba u baab yahay qaala allahu tacaala alla waxau yihi ina salaata salaada tanhaa way reebaysaa can ilfaxshaai xumida ee fuxshigay reebaysaa walmunkari munkarkay reebaysaa salaada salaada xumaanta iyo faax fuxshiga dunuubta xunxun iyo munkarkay reebtaa waa hadday siday ahayd haddii loo tukado waana si ay saxda ahayd oo ay ahayd haddii loo tukado munkarka iyo fuxsho waa kaa reebeysaa ayb laakiin haddii salaadaba lagu dheeldheelay ama aan khushuuc lagu tukanin ama shuruudaheed wax ka maqan yihiin si iska tahay waxaa dhici karta inaysan fuxshi iyo munkar reebinba markaas soo ma garan laakiin salaada un qofka ay ka gudanta markaa ayb waxaad arkaysaa salaadiiba usoo tukanaya isbaaradiiba u imaanaya haddana nacan waa taagin salaaddii markay gasho waa tukanaa kama tegeysa salaad nacan hadhowna qofki waxaa le ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkari aaw ninkaan munkarka ku jiro habeen iyo maalin ma salaada maxay uga tegeysaa maa maa yani maxay uga reebi weyse waxay uga reebi weyse waxaa dhici karta salaadii inuu salaad saxaba ah tukaninba cindallaahi wax salaad ka aba ah inuunan tukanayninba ayaa dhici karta sida aalibka laakin wixii qaab daran maba tukadaanba nacam sida aalibkuna waa saas nacam qaala allahu tacaala ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkar wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigu dhahayaan maqlay ara-aytum bal ii sheega low ana nahran obi haddii bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa uu yahay yaqtasilu minhu ou ka qubaysanayo kula yowmin maalin kasto khamsa maraatin shan jeer uu ka qubaysanayo hal yabqaa ma harayaa min daranihi wasaqdiisa shay-un waxma ka harayaan wasaqdiisii waxma ka harayaan nin yacnii gurigiisa hortiisa webi maro shan jeerna webigaa ku qubaysto wasaqdiisa wax baaqi noqonaya ma jirta oo wasaqdiisii ka mid ah qaaluu waxay dhaheen laa yabqaa baaqi noqon maayo min daranihi wasaqdiisa shay waxba kama baaqi noqonayaan qaala waxau yihi fadalika sidaadaas mithlu salawaati baa ah salaadii oo kale salaadihii oo kale alkhamsi shanta ah fadalika kaagaasi mithlu salawaati salaadihii tusaalahoodii weyn alkhamsi shanta ahaa yamxullaahu ilaahay waa ku tiraa bihina iyaga sababtooda alkhataayaa gafafyaalkuu ku tiraa mutafaqun caleyhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal ly slam mathalu salawaati alkamsi shanta salaadood ka mathali nahrin webi oo kale weeyaan webigaasoo jaarin qulqulaayo socdo webigaas oo kamrin buuxo naam qamrin waa muhallathu lgeyn muhallathu lfaa waa geyntaasi hadda saddex xarakaa ku bannaan qamrin qumrin iyo qimrin nacam kamrin waa waxa markay buuxaan qumrinna doqonkaa la yiraahdaa kimrinna waxaa weyaan qofka yani waxaa weyaan eh, eh, saaib cugdada ah rajulun rajulun duu kimrin mid saaxib cuqdad ah cuqdadaas wuxuu yihi marka jaarin dureerayo qamrin badan oo buuxo calaa baabi axadikum midkiin albaabkiisa korkiisa yaqtasila uu qubeysanayo minhu xaggiisa ka qubeysanayo kula yowmin maalin kasta khamsa maraatin shan jeer rawaahu muslim alqamru bifatxi lgayni almucjamati qeynta la dhabiiceeyey oo la kordhigo alkathiiru weeyaan wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana rajula nin asaaba min imra'atin haweeneyba wuxuu ka asiibay qublatan dhunkasho nin baa nin wuxuu ka asiibay haweeney ajnabi ka ahayd waa dhunkaday faata nabiya nabiga u yimid sala allahu alayh ali wasalam faaqbarahu aqbarahu u sheegay arrintaa fa allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey wa aqimi salaata salaada oog darafay nahaari maalinta labadeeda daraf labadeeda gelin wa zulafan iyo qeyb oo min alleyli habeenkii ka mid a in alxasanaati xasanaadka yudhibna waxay tagsiinayaan asayi-aati dunuubtii xumaantii fa qaala rajulu ninkii wuxuu yihi alii haadaa tan maanaa iskale buu yihi rasuulka ilaahay tan aniga keligay may ii sugnaatay yiri xasanaadka in sayi-aadka lagu dhaafo markaasuu wuxuu yihi qaala lijamiici ummatii ummadeyda oo dhan kullihim dhammaanteeday usugnaatan ummadeydao dhan baa iskale iraaday kaligaa malihid marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka qofka hadduu dembi sameeyo ee uu ka dabageeyo yacni xasano iyo xaalad wanaagsan waa loo dembi dhaafaa laakiin dembiga ninkan uu sameeyey zina ma ahayna ogow waa dhunkasho unbuu sameeyey qofka laakiin hadduu zinaysto imaamkii u yimaado yiraahdo waa zinaystay u qirto salaad uu tukado dembigii maka kor noqona maya markaas waa la kirbaashkii iyo wixii kale waa leey cuquubadii sharcigeed waa lahaanaya cuquubadii sharciga marka laga oofiyo kadib dembiga ilahi waa ka dhaafaya dabcan haddii aan de imaam iyo wax maqlay aynan jirin iyo wax ogaadayna ilaahay u toobad keeno hoos hani iska daayo waxaasna ayb marka waaa xadiidkii kalena saasoo kale ahaa kii kale ahaa xadiidkii waatbici sayi-ata alxasanata tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala nabigu waxa uu yihi alsalawaatu lkamsu salaadaha shanta ah waljumcatu ila ljumcati jumca ilaa iyo jumco kafaaratun weeyaan waa dembi dhaaf limaa beynahuna inta udhexayso maa lam tuqsha haddaan la daboolin oon la gelin alkabaa-ir dunuubta waaweyn haddaan dunuubta waaweyn la gelin oo aan qofku aanu daboolin dunuubti waaweyneyd waxaa weeyaan dembi dhaafay intaa u noqonayaan salaadaha shanta ah kabaa marka waxaa la yihahda dembigii lacnad ay kusoo aroortay qofkii sameeya waa lacnadan yaha la yidhi ama naar ayaa loo yaboohay qofkii waxaa sameeya naar buu gelayaa baa la yidhi amase <coughs> cuquubo ayaa adduunka dhexdiisa loo sheegay ninkii dembigaas sameeyo sidaa hala yeelo aa la yidhi ciqaab ayaa loo sheegay waxyaabahaasoo dhan ama dembigiibaaba dembi weyn inuu yahay baa la sheegay kabiire inuu yahay waxaasoo dhan dunuubta waaweyn waa lagu gartaa wayna badan yihiin dunuubta waaweyn ayb rawaahu muslim wacan cuhmaana bni cafaan radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nebigaan maqlay yaquul isaga ole maa min imri'in qof ma jiro muslimin oo muslima taxduruhu salaatun salaad ay ku imaanayso salaadaas oo maktuubatun maktuuba oo la farad yeelay fa yuxsinu hagaajiyo wuduu'ahaa weysadeeda wa khushuucahaa khushuuceeda wa rukuucahaa rukuucdeeda ilaa kaanad waxay u ahaanaysaa kafaaratan dembi dhaaf limaa qablahaa wixii iyada ka horreeyay oo min adunuubi dunuub ah maa lam tu'ta haddaan lala imaanin kabiiratun dembi weyn wadalika kaagaasina addahru kulluhu addahru zamankii weyaan kulluhu dhammaantiisa waktiga oo dhanna waa saas un hadduu sidaa un yeelo oo u tukado ajarkaana waa helaya baabkaana marka raacinayna insha alla halkan baabu ku darayna baabu fadli salaati subxi waalcasri salaada subax iyo salaada casir fadligeeda salaada subax iyo salaada casir fadligeeda can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaala rasuulku waxau yihi man sallaa qofkii tukada albardayni labada qabqabow dakhala aljanna jannadou galaa muttafaqun caleyh albardani asubx walcasr weeyaan casrka isaga maxaa qabow loogu magacaaba qoraxaaba jirtee waxaa qorax loogu magacaaba waxay tahay dadku waa nastaan jaziira alcarabiya marka la joogo iyo meelahaas marka la joogo iyo africa iyo kale dadku markay ay shaqo tagaan xiliyada yacni qoraxda ay aada u kulushahay oo kale duhuradii qofku markau qadeeyo iskala bixinaa naa seexanaya naa marka qofku markuu seexdana inay hurdadii la tagtaa dhici karto inuu hurdadii uun ka taxadara ma ahani albardaan marka waxaa loogu magacaabay qofkii wa qofku markuu hurdo kasoo kacana wax un waxawaaye wax qabqabo wax ma dhaaman weysadii iyo xoogaa siba u caajisan yahay salaada subxan ade iyada hurdadii dheereyd baaba ka horeysaba naa leilka hurdadii leilka sidaa darteeda jannadii marka maxaa yeeley jannadii waxaa layidhi xufat iljanatu bilmakaari jannada waxaa lagu wareejiyey waxay naf ay dhibsanayso nafta in la tarbiyeeyo laga soo adkaadaaba loogu tala la rabaaba albardani asubx walcasr weyn can abi zuhayrin cumaarata bni ru'ayba radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wsalam yaquul lan yelija naara naarta geli maayo axadun qof salaa tukaday qabla duluuci shamsi qoraxda intaynan soo bixin wa qabla guruubihaa iyo intaynan dhicin ka hor qoraxda intaynan dhicin ka hor salaada la tukada waatee waa casir intaynan soo bixin ka horna subax waatan la tukado rawaahu muslim naarta ma gelaayo marka laleeyada waxaa weeyaan waa qofkii salaadahaas khushuuc iyo yacni tadabur iyo wax ay farayaan ou la imaado waxa uu akhrinaayo iyo la imaado iyo qofkii sidaas la imaado qof dhowrsan waayo jannada ilaaha gelinayaaba nacam amaa qofkii ayaga ku dadaalo dunuub kale waxyaabo kalena ay ka dhacdhaan waa dhici kartaa in yacni markaa eh, naarta yani haddii uu galan inuu ku waari maayo dabcan muslimiinta kuma waarayo naarta hadday galaan qofka haddii islaamnimo uu ku dhintay marka maclushaahidka waxaa weeyaan un qof laakiin jamaaco subax ku ilaaliyey iyo casar sida qaalibkaaba waa qof waxaa weeyaan oo qof ka tego fiican dunuubtana ay la weyn tahay is ilaalinayo wacan jundub ibni sufyaan radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal l slam man salla subxa subaxa qofkii tukado fahuwa isagu fii dimat illaahi ilaahay magangelyadiisoo ku jiraa markii salaad subax jamaaco ku tukada magan alloo ku jiraa fandur eeg yabna aadam bani aadamow haddaba iska fiiri laa yatlubanaka allaahu ilaahay younan kaa dalbanin min dimmatihi isaga magangelyadiisa bishayin iyounan wax kaaga dalbanin iska ilaali ilaahay waa marka nin salaad subax soo tukada jamaaca ku tukada hadulminin iska ilaali macnaa meesha ku jira saas waay haye salaada subaxaaba la gaadaaba marka nacam waxaan arkayna wadanka salaada subaxaa la gaadaaba qofka nacam qofkii salaad subax usii socdo unbaa dhab la dhahayo haddii la afduubaayo haddii la dilaayo salaad subaxaa la gaadaa nacam ayb masaajidaaba dadka lagu gaadaa haddana nacam hay oo waxaa weyaan in masaajidda inta xaggaasaas loo hareereeyo yaa masaajidda ummadda lagu gaadaya marka kii masaajidka maxaad u gashay waay waxa hadda loo gaadayo lyani lagu dulminayo nacam ma wax kale ma aan hadda yani sheekada soomaalida awel waxay iskaga badnayd yani qabaa-il isdariraayo iyo wax isdilaayo iyo wax oo kursi isku haysta iyo wax isnacab unbay iskaga iskaga badneyd hadda laakiin sheeko ka weynaa soo dhex gashay nin walbana waa ogyahay nacam hadda sheeko ka weynaa soo dhex gashay nacam ay oo dadka hadda waxaa weya kulli waxaa cadow loo wada noqday intaas masaajidka ku cibaadeysanaysaa cadow loo wada noqday kulli nacam kulli kuwaasaa loo heshiiyey marka nacam dadka lagu raali garaynayna waa la ogyahay nacam ay markaasaa qofkii waxaa weeyaan marka eh, waa salaa salaaddii baa lagu gaadayaa waa lagu dilayaa ama waa lagu qabanayaa markaasaa boqolaal yani tasawiro laga qaadaa boqolaal su-aalna loogu daraa weliba nacam waxaa xataa ka qaadayana wax oo ku jinsi ah xataa ma aha nacam wax baas yani xabasho iyo wax baas weya nacam waxaa ka qaadaya yani marka waxaasoo kale hadda ma ma ahan wax oo ku saabsan ma ahan eh, yani waa dulmi aada u weyn waay nacam oo dulmi hadda ku salaysan hadda un ma ahan yani qabaa-il isdiriraayo oo kale haddii loola tacaamulo waxaasoo kale waa dhibkeeday leedahay nacam ayb meeshii salaad wax lagu tuka lahayna haddii laga xirxirto ummadaha ummadda iyadana dulmi ka daran male nacam maxay dadkii tukadaan marka meeshii ku tukan lahayn haddii inta laga xirxirto balaayo u fadhisa nacam marka iska ilaali saasuu le rawahu muslim xadiidka muslim baa weriye can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yatacaaqabuuna fiikum dhexdiina waxaa isku cirbinaya malaaikatun malaaig bileyli habeenkii iyo malaaikatu malaaig binahaari maalinkii waxaa isu kiin bedelo idinka malaaig baa isu kiin bedesho wayajtamicuuna way kulmayaan fii salaati subxi bay kulmayaan salaada subax wa salaat alcasri iyo salaada casr ayay kulmaan kuwii maalinkii idinla joogay oo dhan yani waxaa weeyaan salaada casri bay tegayaan waxaa imaanaya kuwa gelinka dambe ilaa caawa idinla joogayo casirkii isbedelayaan subaxina isbedelayaan kuwii caawa idinla baryeyna subaxi markii la tukado waa iska baxayaan kuwii kale soo ayaa bedelaya xadiiska marka macnaha ku jira saas wayajtamicuuna fi salaati subxi wasalaati alcasri uma yacruju ladiina kuwii baa korayaan baatuu fiikum idinka idinla baryey fayasaluhum allahu ilaahay baa su-aalanayo wahuwa aclamu bihim isagoo ku cilmi isagoo uga aqoon badan ilaahay baa weydiinaya isagoo ku cilmi badan xaalka adoomadiisa kayfa sideebaa taragtum uga soo tagteen cibaadii addoomadayda fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum waanu ka tagnay wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan wa ataynaahum waanu u nimid wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan muttafaqun caleyh yay u xasilee marka fadiiladan qofkii jamaacada ku tukada salaadii casr hadaad jamaacada ku tukato malaa-igta riboorka ay kaa geynayso waxay tahay addoommadaada ilaahu ayagoo tukanayaan kasoo tagnay markay ku ay imaanayaanna waaa ku yimidna waxay dhahayaan markay hadhow riboorka gudbinayaan waxaan u nimid ayagoo salaad ku jiro tukanaya mutafaqun caleyhi wacan jariir bn cabdillahi albajaliyi radia allahu canhu qaala kunaa cinda nabiy sal l slam nabiga agtiisaan ahayn fanadara ila alqamari dayxi bou eegay leylat albadri habeen afariyo tobnaad ah faqaala waxau yihi inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna saaad u aragtaan alqamara dayaxa sida aada dayaxan ugu jeedaan oo kalead rabbigiin u arkaysaan dayaxi iyo ilaahay layskuma shabihin ogow dayix waa makhluuq ilaahayna waa khaaliq say isu shabahayaan kuwaas kuwaas sideebay isu shabahayaan ayaga ee waxaa laysku shabahay waxaa weeyaan arkidda sida dayaxa a u arkaysaana ilaahayna u arkaysaan way ee ilaahay dayax layskuma shabihin ninkii meeshaa la aaday xoogaa caqligiisa soo yaro celiyo dad bacdi naas baa marka sidaa u malaynayo ilaahay iyo qamar iskuma eka midda kale xadiidku wuxuu daliil u yahay ilaahay in la arkaayo qiyaamaha oo jannada lagu arkaayo ilaahan weydiisanaynayo ahlu bidacana ma rumaysna hadday noqon lahayn khawaarij iyo muctasilo iyo ashaaciraba nacam ashaaciradu waana rumeeyeen mana rumaynin oo waxay yidhaahdeen ilaahay jannada waa lagu arkayaa laakiin hore lagama arkaayo gadaal ma laga arkaayo kor lagama arkaayo hoos lagama arkaayo midig ma laga arkaayo bidix lagama arkaayo dheheen maadaa wax aragtay marku waa yahay nacam ninkaas maba rumaynin beh nacam marka hadalkooda waa khulfun min alkalaam waay sida uu leeyahay alimaam yaxya bnu abilkhayr alcumraani culamada shaaficiyada waaweyneyd ka mid ahaa kitaabka albayaanna iska leh sida uu kitaabkiisa alintisaar oo ku tilmaamayo laakiin caqaa-idka iskale masaa-ishaas hadda waa un tambiih un keliya inakum idinku satarawna rabbakum baad arki doontaan kamaa tarawna saa u arkaysaan hada alqamara dayaxan oo kale <coughs> laa tudaamuuna mashaqo idin haleeli mayso fii ru'yatihi laa tudaamuuna la idin dhibi maayo fii ru'yatihi arkidiisa la idinku dhibi maayo fain istaactum hadaad awoodeysaan fain istaactum haddaad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan la idinkaga adkaanin calaa salaatin salaad qabla duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor ah salaad qabla duluuci shamsi qoraxda intaanay soo bixin ka hor haddaan salaad haddaad awoodi kartaan inaan la idinkaga adkaanin salaad xilligaas ah wa qabla guruubihaa iyo salaad intaynan qoraxda dhicin ka hor ah haddii aada awoodeysaan inaan la idinkaga raaynin oon la idinkaga guuleysanin waa subaxii iyo casirkiya fafcaluu sidaa sameeya muttafaqun calayhi yani waxaa weya salaada subax iyo salaada casar qofka hadduu ku dadaalo waxa uu helayo fadaa-ishooda waxaa ka a ilaahay buu jannada ku arkayaa ru-yat tabaaraka watacaala buu helaya wax ka weyn maa jira adduunyada wax ka weyn maa hay labadaa salaadood duhurka casirka iyo salaada subax kuwa kalena waa in lagu dadaalo laakiin labadan gaar in loogu dadaalo waa aada loo fiirfiiriyo nacam ayb marka waxa uu yidhi fain in istadactum hadaad awoodeysaan anlaa tuqlabuu calaa salaatin qabla duluuci shamsi wa qabla guruubiha fafcaluu marka sidaa in lagu dadaalo ru-yada ilaahay yani jannada addoommada markay galaan wax ka weyn malaha ay arkaan markii ilaahay uu xijaabka iska qaaday arkaan nicmo ka weyn kuwixii hore o dhan waxay u malaynayaan waxaan saaba ahayn nicmooyinkii la waaweynaa waa yaraanayaan maxaa le rabbigii iyaga abuuray oy soo caabudeen oo intaas qasadkooda uu ahaa ayay arkayaan jannada ku arkayana marka waxaa weyaan qasadkaaga annaga waxaan u tukanayna yaan u tukanaynaa allah yaan u soomaynaa ilahay baan u soomannahay waxaasoo dhan marka rabbigii aada u soomanayd haddana inuu isku ka iskaa tusi waayo kugu abaalgudi maayo sidaasna walidaalika ilahi wuxuu yihi kalaa Eh, inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun yacni gaalada ilaahay waa iska xijaabayaa qiyaamahan ma arkaayaan rabbigood muminkii marka maxaa lagu thawaabiye isagana inuu ilaahay arkaayo laakiin haddii la yiraa gaalna ma arkaayo muslimna ma arkaayo de waa la simay soomaa labadooda nam imaamu shaafici iyo imaam axmed sidaasay aayaddaas ka fahmeen in ilaahay la arkaayo jannadana lagu arkaayo ayb muttafaqun caleyhi wafii riwaayatin fanadara ila lqamari dayxiibuu eegay leylata arbaca cashara habeenkii afar iyo tobanka ou ahaa wacan buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man taraka salaata alcasri salaada casr qofkii ka tago faqad xabita camaluhu camalkiisii waa hoobtay waa buray qofkii salaad casr ka tago camalkiisii waa buray qofkii ilooba maaha qofkii fududaysta wa waa xasuustaa wow fududaystay casrkii iska daayay xataa waqtigeeda ilaa uu ka baxo <coughs> camalkiisii waa buray maxaa laga wadaa camalka buritaankiisa laba qaybood ay culamada u qaybiyaan xubuud kulli iyo xubuud juz-i alxubuud alkuliyu xubuudka kulliga ah waxaa camalkaaga dhammaantiis waxaa buriyay shirki bis haddaad shirki la timaado walciyaadu billahi aad shirki samayso weliba inaad ku dhimataana shardi ah walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacuu waman yartad minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun al saasaa lagu xiray qofkii waa gaaloobay murtad bau noqday shirki buu ku dhacay shirkigiibau ku dhintay camal wuxuu soo samaysto dhan ka kac kulli hal camal xataa uu hari maayo aakhiro xubuudka jus-igana waxaa la yidhaha waa midda allan uu yihi lain ashragta la yaxbadanna camaluka uu yihi alxubuud ljus-iyu waxaa weeyaan macaasida haddaad macsi samayso ama aada isu tus iyo wax lamid oo kale aad la timid camalka camalka macaasidu ay la xiriirsato ama istutusku camalka ou la socdo ayaa buraayo kuwaagii hore ma buraayaan kuwii hore kuu saxnaay ayagu markaa buraayaan marka sidaa darteed marka macnaha axadiidku ah waxuu noqonayaa hadee qofka taariku salaadka haddaan niraahno waa gaal dawaab gaalnimo camalkiisa la buraayo nacam waase inuu ku dhinto haddii aan dhahno maya hadduu kasal uga taga iyo fududaysi gaal ma ahan haddaan dhahnana camalka maalintaa uu sameeyaa buraayo nacam ee mutlaqan camalkiisa ma buraayo ibnu lqayim asalaatu xukmu taarikihaa iyo kitaabadiisa macaani noocaas oo kale ku ishaaraa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaariy amaa laakiin macsiba camal oo dhan wada burburiso wada baabi-iso waa madhab lkhawaarij weeyaan madhabkaas nacam sawaabna ma aha wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wslam